bsm اllaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu in sha allahu tacaala waxaan halkan ku qaban doonaa oo aan bilaabeynaa kitaabka la yiraahdo tabsiru الnaasiki baxkaami اlmanaasik kitaabkaas waaye tbصيr الناasiki بأxkaami الmanaasik calىa ضوء الkitaabi والsunaةi والma'huuri can الصaxaabة ayaa la yiraahdaa wuxuu ku saabsan yahay xajka iyo cumrada axkaamtooda waxaa alifay shaykhu الmasjid الnabowi الشhيkh cabdالمحسن iبn xmed alcabaad albedr dadkii aada dhidibada ugu taagay uguna dadaalay aadna usoo kobciyey ayuu ahaa aljaamica alislaamiya markii fii bidaayaatiha waqtiyadeedii hore oo ay bilowga ahayd <clears throat> shaqada badanna ka soo qabtay ayuu ahaa eh, haddana wuxuu wax ka akriyaa weli almasjid الnabowi masaajidka nebiga salى اllahu عalayhi wasalam xadiidka ayuuna ka akriyaa u badan yahay kutubu sita ayuu akriyaa kutubtaasna waa laga duubaa aad iyo aad baana looga faa'iiday fataawooyin iyona wuu bixiyaa dersigiisana wuxuu ku caan baxay dersi aan aadna u dheerayn aadna aan u gaabnayn oo fawaa'idna ay ku jirto takaluf iyo dhib iyo isshidayn iyana aan lahayn ayuu ku caanbaxay sheekhu marka fii qaydi alxayaa weeyaan weli waa nool yahay sinu shaykhuuqa ayuuna ku jiraa waa nin aada u da-ah haddana ilaahay subxaanahu watacaala maskaxdiisa iyo cumrigiisa iyo sida aan arkayno ilaahay waa u barakeeyey taaliifaadna waa leeyahay oo kutub uu alifayna waa jiraan rasaaishiisa majmuuco lagu jamciyeyna waa jiraan duruus sawti ah oo kutubu sito ka duubanna waa jiraan waana nusxi iyo khayr iyo wanaag ayaa looga markhaati kacay oo ummadda muslimiinta ay ku taqaanaa sheekh cabdulmuxsin ibni xamed alcabaad albedr kitaabkanna wuxuu ka mid yahay isaga kutubtiisa ayuu ka mid yahay bisha shawaal waa afar iyo toban kun afar boqol soddon iyo sagaal waktiga aan markaa yani kitaabka aan bilaabayno waa waktigaas muqadamada ayaan gudagelaynaa kadibna wixii marka nuxurka kitaabka iyo ayaan gelaynaa qaala xafidahu اllahu tacaala bismi اllaahi الraxmaani الraxiim muqadima waa gogoldhigi buu ka bilaabay alxamdu lilaahi اlmaliki اlquduusi الsalaam ammaan allay u sugnaatay allihii boqorka ahaa allihii ceeb ka nabad galay allihii nabadgeliyey khalqiga <clears throat> ayb ama nabadgelyada u saaxiibka ahaayo nuqsaan iyo ceeb ka nabad galay oo ama mu'miniinta cadaabkiisa ka nabadgeliyo intaba salaamku waa lagu fasiray farada alfaraa'ida wuxuu farad yeelay waxyaabaha waajibaadka wa axkama alaxkaama axkaamtiina waa sugay atama ixkaamin sugitaan midda ugu dhammaystirnaanta badan oo axkaam sugan oo aan daldalool iyo ceeb laga helaynin weeyaan axkaamtiisa alla uu jideeyey siduu alla yidhi watamat kelimatu rabbika sidqan wacadlan sidqan fi alakhbaari wacadlan fi laxkaam wa jacala xaja beytihi alxaraam beytkiisa xurmada leh u uqasdidda loo qasdaana ka yeelay axada arkaani alislaam islaamka tiirarka uu ku taagan yahay mid ka mida ah. wa mabaaniihi alcidaam wa mabaaniyahu alcidaam ka yeelay axada arkaani alislaam wa mabaaniihi alcidaam wa axada mabaaniihi alcidaam dhismayaalkiisa waaweyn mid ka mida ah ka yeelay islaamka yacnii dhismayaalkiisa waaweyn mid ka mida ah ka yeelay washhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waxaan qirayaa macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin allah ma ahane xaal uu keligiis yahay <clears throat> wax waxla lehna aynan jirin dulfadli walincaam fadliga u saaxiibka ah nicmeynta u saaxiibka ah waljalaali waalikraam weynaanta iyo maamuuska u saaxiibka ah wa ashhadu anna muxamada cabduhu wa rasuuluh <clears throat> waxaan qirayaa nabiy muxamed <clears throat> addoonkii alleh inuu yahay iyo rasuulkii alleh alqudwatu aluswatu dayashada iyo kan lagu daydo ah alimaamu ee imaamka ahee dadka khayrka ku hogaamiyo xaq alimaam imaamnimo dhabnimadeeda afdalu man sallaa watasadaq inta tukataka ugu fadliga badan inta sadaqaysata ka ugu fadliga badan waxaja wactamar xajiyey inta xajisay kan ugu fadliga badan inta cumraystay kan ugu fadli badan wasaama oo soomay kan ugu fadli badan inta soomta allaahuma salli wasalim wabaarik calayhi ilaahu ammaan ammaantaada sii nabadgeli barakay wabaarik calayhi wa calaa aalihi aalkiisana barakay ashurafaa'i sharafta le alkiraami wanaagsan <coughs> wacalaa asxaabihi asxaabtiisana ilaahu u naxariiso oo barakey iyagana hudaati alanaami khalqiga kuwii hanuuninayay wa masaabiixi adalaami mugdiga iftiimadiisa wa wacala aladiina iyo kuwii jaa-uu yimid min bacdihim iyaga gadaashooda yimidna ilaahu u naxariiso saa'iriina kuwaasoo <clears throat> yacni kuwa ku soconaya calaa nahjihim dariiqooda wa kaanuu ahaadeen lahum iyagana nadiifi lquluubi <clears throat> quluubtoodu ay nadiif tahay dayibilkalaami warkoodana uu wanaagsan yahay yacnii kuwa asxaabta iyo dadkii aalubeytka iyo warkooduna u wanaagsan yahay qalbigooduna nadiifka u yahay ayuu u duceynayaa macnaha yaquuluuna dhahaya yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan yaquuluuna waxay dhahayaan rabbana اkfir lanaa rabbigeennow ikfir lanaa noo dhaaf walikhwaanina walaaladeenna u dhaaf aladiina walaalaheen oo sabaquuna biliimaani iimaanka nooga hormaray walaa tajcal ha yeelin fii quluubina quluubteenna dhexdeeda hillan xiqdi iyo cuqdo ha yeelin liladiina kuwii ha u yeelin aamanuu rumeeyeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenu inaka ra'uufu raxiim kuwa sidaa dhaho <clears throat> amaa bacdu intaa kadib fa ina min almacluumi waxyaabaha la garanayo waxaa ka mida lada alkhaasi waalcaam dadka gaar ahaaneed iyo dadka guudba <clears throat> marka dadka gaar ahaaneed culimada iyo ka wadaa dadka guudna wuxuu ka wadaa ummadoo dhan caamadii iyo min ahli lislaami oo dadka <clears throat> islaamka ahalka u ah oo dadka muslimiinta agtooda waxaa wax laga og waxyaabaha laga ogyahay ka mid ah ana acdama nicmatin nicmo midda ugu weyn ancama allaahu biha cala athaqalayni alla uu ugu nicmeeyey jin iyo insi aljinni waalinsi fii aakhiri zamaani waqtiyada dambe aakhiri zamaanka an bacatha fiihim inuu dhexdooda ka soo bixiyey rasuulahu lkariim rasuulkiisii wanaagsanaa muxameda alayhi afdal asalaami calayhi afdal asalaati wa atamu tasliim salaad iyo iyo yacnii nabadgelin midda ugu taamka badan korkiisa ha ahaatee yacnii nicmooyinka waxyaabaha layska ogyahay oo dal khaasa walcaam ay ogyihiin oo dadka muslimiinta ka mid ah waxay tahay in nicmooyinka alla bixiyey nicmada ugu weyn inay tahay alla inuu ummaddan aakhirkeeda nebi maxamed usoo saaray liikhraajihim bihi si uu uga bixiyo min adulumaati ila annuur mugdiyaalka uu uga bixiyo iftiinka u bixiyo wahidaayatihim iyo hanuunintooda darteed ayuu usoo bixiyey ila siraadi almustaqiim uu markaa yacnii inuu hanuuniyo darteed ila siraadi almustaqiimi jidka toosan uu ku hanuuniyo marka macnaheedu waxay tahay qofkan dee nebi maxamed hadyigiisa aan raacin oo aan isaga ku iftiinsanin waxyigiisa iyo raaciddiisa waa qof mugdi ku nool mahmaa lacag badan ha helo boqortooyo badan ha noqdo boqor ha noqdo madax ha noqdo ictibaar male waxaas waayo fircown oo dadka ugu xumaa boqortooyo iyo maal ayaa soo maray ilaa uu yiraahdo am ana khayru min hada aladi huwa mahiin walaa yakaadu yubiin oo uu yiraahdo alaysa lii mulku misra wahadihi alanhaaru tajri min taxtii afalaa tubsiruun am ana khayru min hada aladi huwa mahiinu walaa yakaadu yubiin waxay ku tusaysaa marka ee sharafka iyo iftiinka iyo waxgarashada iyo xigmaddu inaynan ku xirnayn qofku inuu maal badan leeyahay ama uu madax noqdo intuu madaxtinimo u tartamo inuu madaxtinimo ku guuleysto sharafku inuunan taa ahayn ee sharafku uu yahay raacidda nebiga sala allahu calayhi wasalama la raacayo fadalla ummatahu ummaddiisa wuxuu tusay calaa kulli khayrin khayr oo dhan ayuu tusay wax uu ka tegay male oo khayr ah waxadarahaa min kuli sharin shar dhammaanteed buu uga digay wabalaga albalaaga almubiin waa gaargaarsiiyey gaarsiin cad ayuu dadka soo gaarsiiyey waqad bana allaahu alla wuxuu ku dhisay diinahu diinkiisa alxaniifa ee qallooca oo dhan ka leexsan oo toosnaanta u leexsan calaa khamsati arkaanin buu ku dhisay shan tiir shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuulu اllah wa iqaami الsalaati wa iitaaءi الzakaati wa sawmi ramadaan wa xaji beyt illaahi alxaraam shantaa tiiruu ku dhisay kamaa jaءa dalika kaagaasi siduu u yimid mubayanan isagoo la caddeeyey fii xadiidi jibriila dhexdiisa uu ugu yimid ama lagu caddeeyey almashhuuri ee caanka ahaa aladii sa'ala nabiya sal l salam jibriilkaa uu nabiga su-aalay fiihi xadiidka dhexdiisa ku weydiiyey can alislaami waaliimaani waalixsaani wasaacati iyo wa amaaraatiha islaamka iimaanka ixsaanka saacadda ay calaamadaheeda ku su-aalay wa qaala fii aakhirihi aakhirkiisana ku yidhi haadaa jibriilu nebigaa dhahay sal l slam kani waa jibriil ataakum waa idin yimid yucallimukum diinakum inuu idin baro <clears throat> idinka diinkiina inuu idin baro wa kaana jawaabu nabiyi sala allahu alayhi wasalama lahu nabiga jawaabkiisu wuxuu ahaa uu u jawaabay <clears throat> lamaa sa'alahu markuu su-aalay can ilislaami islaamka uu wax ka su-aalay an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuulu اllah watuqiima الصalaata watu'tiya الzakaata watasuuma ramadaana wataxuja albeyta in istaطacta ilayhi sabiila sidaasuu ahaa jawaabtiisu rawaahu muslimu min xadiidi cumara bni اlkhadaab <coughs> radia allaahu canhu wa fii saxiixay اlbukhaariyi wa muslimi can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal l slam labada kitaab ee saxiixeynka bukhaari iyo muslim ay wariyeenay axaadiistoodu saxeixa tahay waxaa dhexdooda ku sugan inuu nebigu yidhi sal l slam buniya alislaamu calaa khamsin islaamka shan ayaa lagu dhisay <coughs> shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuulu اllah wa iqaami الصalaah wa iitaaءi الzakaah walxaji wa sawmi ramadaan walxaji wa sawmi ramadaan wa acdamu hadihi اlarkaan wa acdamu haadihi alarkaani arkaantan kan ugu weyn wa ahamuhaa ugu muhiimsan ashahaadataani weeyaan waa labada shahaado ashahaadatu lilaahi alla oo loogu markhaati kaco loogu ogaado loogu hogaansamo biluluuhiyati cibaadada <coughs> walinabiyihi muxamedi sala allahu calayhi wasalam nebigiisa muxamedna birisaalati in loogu hogaansamo loogu qiro risaalo wamuqtadaa haatayni shahaadateyni labadan shahaado waxa ay keensanayaanna waxay tahay anlaa yucbada ila allah inaan la caabudin allah maahay wax kale inaan la caabudin wa an takuuna alcibaadatu cibaadaduna inay tahay طibqan lima jaءa bihi rasuulu اllahi sal ly slam mid waafaqsan oo dabooleyso wixii uu rasuulku la yimid sal l slam yacni inaa ilaahay allah keliya caabudid ee habkaad u caabudeysana ay noqoto habkii nebi maxamed uu la yimid sala allahu calayhi wasalam ayb wa kullu camalin camal kastaana laa yanfacu saaxibahu qofkiisa ma anfacayo cinda allaahi ilaahay agtiisa ilaa idaa kaana inuu yahay ma ahaane khaalisan lilaahi mid ilaahay loogu barax tiray oo ilaahay un loola qasday keligii wa mutaabiqan mid daboolayo lisunnati rasuuli llahi sal ly slam sunnadii rasuulka wa acdamu alarkaani arkaanta midda ugu weyn bacda shahaadateyni shahaadateynka kadib asalaatu waay salaada wa hiya camuud lislaam waa islaamka tiirkiisii wanaahiyatun mid reebaysa waa can ilfaxshaa'i waalmunkar fuxshiga iyo munkarka wa hiya aakhiru maa yufqadu min addiin waana waxa ugu dambeeyo ee diinka la weynayo fi lxayaati dunya addunyada dhexdeeda yani shayga ugu dambeeyo ee diintan say usoo dadku ay uga tegayaan hadba uga tegayaan uga tegayaan shayga ugu dambeeyo dadku ay la weynayo waa salaada ilaahan ka magan galnay waqtigaa inuuna joojiyo wa awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu addoonka waxaa laga xisaabaya kan ugu horeeya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waaye salaada wa hiya silatun qawiyatun waa xiriir adag xoog badan beyna alcabdi wa beyna rabbihi addoonka iyo rabbigii dhexdooda litakarurihaa soo noqnoqoshadeeda ay soo noqnoqonaysa darteed fii kuli yowmin waleylatin maalin kas maalin kasta iyo habeen kasto khamsa maraatin shan jeer ay soo noqnoqonayso wa bacda asalaati salaada gadaasheeda azakaatu ayaa ugu fadli badan allatii zakada oo qaranaha allaahu bihaa alla uu la xiriiriyey fii aayaatin kahiiratin aayado badan oo min alqur'aani alkariimi ka mid ah yani salaada uu la xiriiriyey allatii qaranahaa qaranaha allaahu biha fii aayaatin kahiiratin min alqur'aani alkariim wa nafcuhaa nafcigeedana mutacadin mid gudbaayo oo qofka ka gudbaayo cid kale ay ku dheefsanayso qofka wax la siiyo yastafiidu biikhraajihaa bixinteeda waxaa ku saaxibu lmaali midka maalka iskale ajran ajir ajarka oo cadiiman buu ka faa'iideysanaa ajar weyn wayantaficu biha alfaqiiru faqiirkana waa ku intifaacsanaya wahiya shay-un waa wax qaliilun yar waaye faradahu llaahu alla uu farad yeelay fii amwaali اlaghniyaa'i dadka wax haysto ee akhniyada ahee tanaadka ah maalkooda dhexdiisa uu ku farad yeelay fii kuli sanatin sanad kasta laa yaduru اlghaniya qofka hanigaa ma dhibayso ikhraajuhu bixintiisa inuu bixiya ma dhibayso wa faa'idatuhu lilfaqiiri cadiimatun qofka faqiirkaana faa'iidadiisu aad iyo aad ayay u weyn tahay oo qofka faqiirkaana meel weyn bay u buuxinaysaa wa bacda azakaati zakada kadib zakada kadib asiyaamu waay wa huwa siyaamu shahrin waa bil soonkeed waa fi sanati sanadka dhexdiisa huwa shahru ramadaan bishaasuna waa bisha ramadaan huma alxaju dabadeed xajka weeyaan alladii yajibu fi lcumri kaas oo cumrigaba waajibayo maratan waaxida hal mar cibaadaadka feeri qaarna mar walba inay ku faaruqaan lama rabo waa shahaadateynki qaarna maalinkii shan jeer ayaad la imaanaya qaarna sanadkii hal mar qaarna cumrigaagii hal mar xikmad ilaahiya waay marka ayaa ku jirta waqad kasurat اlmualafaatu kutubta markay wuxuu yihi xajka uma alxaju aladii yajibu fi lcumri qofka cumrigiisa waajibaya maratan waaxida hal kol hal mar waqad kahurad way badatay almualafaatu kutubta laga alifay fii bayaani axkaami اlxaji waalcumrati xajka cumrada axkaamtooda caddaynteeda min almutaqadimiina iyo wlmutaahiriin dadkii hore iyo kuwii dambeba culimadii hore iyo culimadii dambe de kuwii horena qaar waxaa jira de kutub gaara u alifay kuwo waxaa jira kutubtooda ku dhex sheegay kutubta xadiidkana kama marna kitaabu lmanaasik ama kitaabu lxaj kutubta fiqigana kama marna kutub gaargaar loo e, looga alifay axkaamta xajka iyo waxyaabahaana iyaguna way jiraan oo la ururiyey ayb e, madaahibta laftoodana madhab walba gaar uga qoray almadahib alarbaca ayb marka wuxuu leeyahay wafiiha almuطawal wاlmukhtasar kutubta waxaa ka mida mid la dheer kuwa la dheereeyey iyo kuwa la gaabiyey kuwa aad u dhaadheer baa jira oo afarta madhabba ku dhisan oo kitaabka ibnu jamaaca oo kale hidaayatu saalika ayaa la yidhaha afarta madhab wuu ka hadlayaa nacam adilo iyo aqwaal iyo waxaasoo dhan buu keenayaa waa kitaab aada u faa'iido badan alimaamu nawowina kitaabu liidaax ayuu leeyahay oo madhabka manaasigta sida uu u qaabeeyey ayuu ka qoray aliidaax dad badan baana sharxay sharxayo ibnu xajar alhaytamina xaashiya ayuu ku leeyahay ee ibnu callaan isaguna wuu sharxay isaga laftiisa marka ibnu callaanna wuu sharxay marka way badan yihiin marka kutub dhaadheer iyo kuwa gaagaaban intaba marka iyo kuwa dhexdhexaadaba waa laga alifay ayib xajat lwadaac waxaa iskale isagana ibnu xasm xajat lwadaac ayuu leeyahay laba mansak ayuu ibnu teymiya leeyahay raximah اllahu tacaala aad bay u badan yihiin manaasigta aada looga eh, <clears throat> looga faa'iideysto waxaa ka mida ah sidoo kale kitaabkan adaa-ulbayaanka axkaamta xajka markuu ururiyey marka uu axkaamta uga hadlay xajka fii tafsiiri suurati اlxaj waxaa ururiyey waa la ururiyey khaalis اljumaan ayaa loo bixiyey imaamka xaramka sacuud shurayman umalaynaa inuu ururiyey aad buu isagana u faa'iido badayano marjic aad u weyn sheekh maxamed alamiin shanqiiti cilmi badan ayuu dhexgeliyey kitaabka isagana waxaa ka mid a alqira fi axkaami qaasidi umi lqura uu leeyahay muxibudiin atabari waxaa kaloo ka mid a sidoo kale ibnu dahirata ashaafici isna kitaab buu leeyay weyn oo manaasigta ee ka qoray xataa waxaa la qoray axkaamta dimaa'da ku saabsan oo dhiigaga waxyaabaha waajibaya xajka dhexdiisa ee ee qofka yacni xoolaha ama dhiigga iyo waajibayo kitaab gaara ibnu dhahiira uu ka alifay waxaa dareemaya marka in aad looga yani wax badan laga qoray kaasuu tilmaamaya kutubta mukhtasaraadka laga qorayna waxaa ka mid a ah kitaabka sheekh alalbani raximahullah ee la yidhaha man manaasik alxaji wاlcumra waa risaalo yar aad <clears throat> iyo aad ayuu ugu dadaalay qaab marka yacni axkaamtu sida uu u bilaabayo ilaa siday u dhammaanaysouna u qoray sida sifatu salaadka uu u qoray aad baana ummaddu ay uga faa'iiday kitaabkiisaas ayb wuxuu yidhi wa min anfaci almu'alafaati almukhtasarati kutubta lasoo gaabiyey kuwa ugu anfaca badan waxaa ka mid ah risaalatu sheykhina sheekheenii risaaladiisa asheykhu cabdulcaziiz ibnu cabdillaahi bni baaz raximahullah wahiya bicinwaan cinwaanka wahiya iyaduna bicinwaan waxaa lagu daabacay cinwaanka ah ama ay ku jirtaa altaxqiiqu waaliidaaxu likathiiri min masaa'ili alxaji waalcumrati waziyaarati calaa daw'i alkitaabi wasunna وقد طبعت هذه الرسالة waa la daabacay casharaati almaraat tobanaan jeer ayaa la daabacay aada uga sii badan weliba wa turjimat ilaa cidati lugaatinna waa loo tarjumay wa cama nafcuhaa nafcigeedana waa camimay wa saara lahaa waxaana uu yeeshay qabuulun qabuul aqbalitaan cinda dalabati اlcilmi dalabatulcilmiga agtooda wa kaanat dabcatuha aluulaa dabcadeedii ugu horeysay waxay ahayd fii caam fii caam halaaثin wa sitiina wa halaaثimiئati wa alf kun saddex boqol lixdan iyo saddexdii kun saddex boqol lixdan iyo saddexdii bay ahayd ayuu leeyahay nacam ayib marka halkaana waxay ka tahay soddon iyo toddobo waxaad u geysaa marka soddon iyo sagaal hadda la maraayo soddon iyo toddobo marka aada soddon iyo sagaal u geysid waa toddobaatan iyo lix sano waa nacam ayib muddo marka aada u dheer waa nacam muddo aada iyo aada u dheer waa nacam calaa nafaqati lmelik cabdilcasiiz ayaa lagu daabacay malik cabdilcasiiz raximahullah nafaqadiisa lagu daabacay isagaa marka in la daabaco maalgeliyey ayb waa toddobaatan iyo dhowr sano ka hor ayaa kitaabka marka la daabacay buu yidhi ou qoray waqti aada u dheer wa qabuulkaas ou helayna waxay calaamad u tahay oo aan rajaynaynaa una malaynaynaa ikhlaaska uu sheekha u alifay raximah llahu tacaala waayo wixii ikhlaas lagu alifo ilaahay baqaa iyo inay baaqi noqdaan ummad ku intifaacdo ayuu u yeelaa ayb wa kaana raximahu llaahu bacda dalika wuxuu ahaa intaa kadib yudiifu fiiha wuxuu inuu u idaafeynayay ziyaadaatin ziyaadaat iyo taxqiiqaat ilaa cilmiga ma dhammaanayo qofku mar allaale markuu wax sii ziyaadsadaba waxbaa u kordhayo khalal iyo nuqsaan buu meel ka arkaya waa camal bani aadam wa kaanad wafaatuhu raximahu llah waxay ahayd markii uu dhintayna sheekh ibnu baaz raximahu اllah sanata cishriina wa arbacimiati wa alf kun afar boqol iyo labaatankii ayuu dhintay ayb meeshaa marka qofku inuu wax alifo wax ka tagto muhimadda ay leedahay ku kutuseen culimada booskay ummadda dadka u joogaan waayo cibaadadii aada jannada ku geli lahayd adiga ood naartan uga fogaa lahayd ka tegi yani haddaad ka tegi lahayd naar aad ku geli lahayd ama haddaad si qaldan intaad u isticmaasho qof ka tegey inta noqoto lagugu ciqaabi lahaa ayay ayagu kuu saxayaan cid looga baahi badan yahay marka ma jirto dadku baahi badanay culimada u qabaan maahan sida adduunku hadda noqday oo ee qofka caalimkaana uu laga dhigay la yasaayaba dadka qaarkood ay yasayaanba dad aan yacni midigtooda iyo bidixdooda kala garo karin oo ehelkoodii iyo ilmahoodii iyo dadkoodii iyo dalkoodii wax walba gabay caqli badanna aan lahayn oo hadda dad wax cilmi lahoo meel wax ka akriya aan yacni aan ahayn dadkaasaa marka waxaa laga dhigay inay ummaddu macno weyn ay u leeyihiin oo ramsi iyo astaan inay ummadda u yihiin marka waxay un ka mid tahay isbeddelka aakhir zamaanka imaanayo leanna nebigu waa sheegay sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi ina bayna yaday saacati saacadda ka hor sanawaatin khadaacaad sanado wax dhagraaya ayaa ah ayaa imaanayo yukhawanu fiihina alamiin qofka aamaanada badan khaa-inaa taha la leeyahay <clears throat> wa yu'tamanu fiihina alkhaa'in khaa'inkana waa la ammaanaystaa say isu bedelaysa adduunyada balfeeri wa tandiqu fiihina aruwaybidatu dadka wax magaradkaana waa hadlaan markaas iyagaa meelaha wax ku qoro iyagaa meelaha ka hadlo iyaga unbay u saaran tahay yaa waayo ruwaybidada markii la yidhina waxa uu yidhi arajulu taafihu yatakalamu can amri اlcaama waa nin dhulyaal ah oo eber ah oo dan guudan ka hadlaya haddana dhahaya xaqaa'iqdii marka waa kaasaan waqad kuntu wuxuu yidhi waxaan ahaa raagiban mid doonayo mundu zamanin waqti inti ahba fii kitaabati risaalatin risaalo qorideeda fi اlxaji wاlcumrati ku saabsan waqad yasara allaahu ilaahay wuxuu fududeeyey taxaquqa haadihi aragba damacaas inuu dhaboobo dhaboobitaankiisa fi hada alcaam sanadkan ayuu dhaboobay buu yihi sanata thamaanin wa cishriina wa arbacimiati wa alf kun afar boqol labaatan iyo sideedii bita'liifi hadihi arisaala buuna ku dhaboobay risaaladan alifaadeeda almukhtasara ee lasoo gaabiyey wasamaytuhaa waxaan ku magacaabay tafsiir annaasiki biaxkaami almanaasiki fii dawi alkitaabi wasunnati waalma'huuri can asaxaabati qofka xajka gudanaya ama cumrada gudanaya tusintiisa lagu tuso wax lagu tuso oo indheer yani mid wax arkaya lagaga yeelo axkaamta manaasigta si waafaqsan kitaabka iyo sunnada iyo wixii asxaabta laga soo guuriyay marka manhajkiisu meeshaasu ku cadyahay alkitaab wasunna iyo calaa fahmi saxaaba ama calaa fahmi <clears throat> salafi الsaalix wa as'alu اllaha alla waxaan weydiisanaya caza wajala an yataqabala minii inuu iga aqbalo hada alcamala camalkan wayamuna calaya ou igu nicme igu galladaysto korkeyga bilmathuubati abaalmarin wa an yanfaca bihi dulaaba alcilmi inuu ku anfaco ardayda wa qaasidii beyt illaahi alxaraam <clears throat> iyo kuwa ilaahay beytkiisa xurmada leh u qasdayo wa an yuhiiba inuu ka hawaabiyo man nasharahu qofkii faafiyo ayb oo ama kitaabkii inta daabaco dadka siiyo ama dadka u akhriyo kulli waa soo wada gelayn <coughs> ilaahayna waa ka rajayneynaa sidaa ow amase sacaa ka shaqeeyey oo u dadaalay u degdegay fii nashrihi faafintiisa وأn يوفق المسلimiiنa mسlimiinta inuu alla waafajiyaan su-aalanaya lilفiqhi fahm iyo kasid fi diini ay kasaan wاthabaati sugnaansho calى اlxaqi ay ku sugnaadaan inahu samiicu mujiib ilaahay waa mid maqlid badan oo haddana ajiibayo weyaan intaas marka muqadamadiiba uga baxay inaga marka kitaabka risaaladii sheekh bin baaz uu sheegay ibnu baaz iyo risaaladiisan iyo kuwii aan sheegay aniga dhammaantood marka mid mid looga maarmaa kuma jiro qofka daalibkana wuxuu u baahanyay hadba inta tabartiisa tahay inuu akhristo ee uu yacni muraajiceeyo manhajka aan ku akhrinaynaana waxay tahay ee masaa-isha maalan laysku khilaafay ee sheekhu uu ikhtiyaaraad isagu doortay haddii ay nala tahay ikhtiyaarka inuu raajix yahayna marka loo fiiriyo a'imada iyo culimmadii hore iyo kuwii dambaba waa ku soconaynaa wixii marka u baahan marka baraarujinna waa baraarujinaynaa waayo bani aadan camalkiisa waaye ijtihaad ayay masaa'il badan uu ku dhisan yahay ijtihaadkuna mararka qaarna waa la asiibaya mararka qaarna waa la gefaya maxkamad laakiin uma fadhiyo halkan oo sheekha marka aan ku maxkamadeeyo kitaabkiisa ma ahan cilmina umalihi mana gaarsiisni meeshaas oo sheekha waaba ka faa'iideysanay si toosa iyo si aan markaa yacni toos ahayn labadaba waa uga faa'iideystay ilaahayna abaalmarin badan ha siiyo oo darajaadkiisana kor ha u qaado ilaahayna ma fidneeyo <clears throat> juhuuddiisana allah u barakeeyo haddana marka a'imadii hore ee saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'imadii ka dambeysay iyo kuwii dambeba fawaa'idka aan inta aan awoodi karo inaan fawaa'id ka keeno oo iyadu markaa yani ama istidraag u noqon karto hal yani kitaabka ama u noqon karto towdiix cadayn labadaba waa ku dadaalaya in shaء اllahu taعaalى hada aakhiruhu wاllahu aclam wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamedi walihi وaصxaabih